الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التانيث علامة التانيث تاء وألف وفي أصام قدروا تاك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعال وما تليه كالفرق wamin faciilin ka qatiilin intabic mawsuufahu haaliban itatamtanic wa aalifu tacniihi daatu qasrin wadaatu madin naxwu unha algururi wاlijtihaaru fi mabani اluulaa yubdiihi wasnu uraba watuula wamarata wawasnu facla jamcan sifatan ow masdaran ow sifatan ka shabca waka xubaara sumahaa sibatra dikraa waxithiha maca alkufura كذاك خليطا مع الشقارى وعزل لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعل لا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ التأنيث هذا محله علامة التأنيث تأنيث علامدي تاء تأوي أو ألف أما ألف وي waqadaruu way qadareen ataata ayay qadareen fii asaamin ismiyaalo dhexdooda ayay ku qadareen kalkatif weeye wayucrafu waa la garanaya ataqdiiru taqdiir waxaa lagu garanay bidamiiri damiir iyo wanaxwihi damiir wax la mid ah karraddi celin weeye fi tasqiiri tasqiir loo celiye halkani musanifka ullaahi calayhi wuxuu doonayaa inuu ka hadlo ata'niis ata'niiu wtadkiiru muusan dhihin oo tadkiir ma uusan raacinin sababka waxa weeyaan tadkiir inuu sheegaa ma doonayo ismiga haddii uu mudakar yahay calaamad uma baahna mar hadduusan calaamad u baahneenna in la sheegaa looma baahno ee ismiga calaamada u baahanayo waa ta'niid sidaa ayuu u baabaystay ta'niid waxaase ka laasimayaa ta'niid marka la sheego tadkiirna inaad fahamto laintii taaniidka haddiiba lagu koobo wixii ka soo haray tadkiir weeye wax u dhexeeyaa ma jire waa yahay ta'niid calaamad inuu u baahdaa waxaa sababay mudaker iyo mu'anadku mudakerka ayaa asalsan mu'anadkuna waa farac mudakernimada asala mu'ananimadana farac weeye waayo mu'anad oo dhan mudakeruu ka yimid mudaker aan mu'anad ka imaaninna wuu jiraa sida ee nebiyullaahi aadam waa mudakar mu'anadka muusan imaanin xaawase aadamay ka timid oo feertiisaa laga jeexay marka mu'anasnimada farac weeye mudakarnimada asala faracana wuxuu u baahanayaa calaamad la isku tusiyo wuxuu leeyahay musanifka ismigaa haddii la ta'niiinayo awalan horta muxuu ahaa waxaa la ta'niiinaya waa ficli ama ismi ficli haddii la ta'niiinayo ta u ta'niif saakina lagu ta'niiiya wax kale laguma ta'niiiyo qaamat qaacada darabad ficliga in la taniiiyaana ficliga madluulkiisa iyo macnaha uu tusinayaa mu'anae ma aha ee faacilka ficliga sameeyey ama naa'ibulfaacilka mu'anase ayaa loo jeedaa marka mu'anasnimadii ismigay u noqoni mar walba waayahay ismiga in la ta'niifiyaa marka la doonayo calaamati buu leeyahay ismiga laga hadlayaana waa ismiga mucrabka ah ismiga haddii uu mabni yahay ta'niifkiisa calaamada laisku tusaa ta iyo alif maahee wax kaluu noqonaya kasraa la isku tusi nuun ayaa laisku tusi sida darabti ta'daasi mu'anas inay ku dhici waxaa la isku tusinayaa kasraha la saaray darabna nuunnimada ayaa mu'anasnimada tusini darabahunna nuuntaasi ayaa tusini ee ismiga ta'niidkiisa laga hadlayaa waa ismiga mucrabka ee mutamakinka ah waayahay ismigaa in la ta'niifiyana waxaa keenayaa madluulkii ismiga cidda uu ku dhacay ee magaca uu u yahay ayaa mu'anas ah taasaa la rabaa in la istusiyo ee ismiga daatadiisa mu'anase looma jeedo magacan cidda iskale magaca ayaa mu'anase ayaa loo jeedaa markaa ayaa la ta'niiinaya waxaa lagu ta'niiinii ta iyo alif ta waa lagu ta'niiiyaa alifna waa lagu ta'niiiyaa ta'da saakina iyo mutaxarikay u qaybsantaa saakina haddii ay tahay ficli waxaan ahayn ma gasho mutaxarika haddii ay tahayna asmaaday gashaa weliba waxay haalib ku tahay wasfiga ismiga faacil ismiga mafcuul awsaafta yay gashaa mushtaqaadka ismiga jaamidka ah haaliban ta'niis in la isku tusiyaa lama yaqaano oo aslulwadcigii iyo dejintiisa ayaa lagu garani mu'anasnimadii iyo mudakarnimadii ama sidiisaaba loogu wada jeedi karaa sida insaanun oo kale oo insaan mudakar iyo mu'anas ayaa loo wada isticmaalaya maadaama ismi jaamide uu yahay ee ismiga ee calaamatu ta'niis u baahanaya waa ismiga mushtaqa ah calaamadaa ismiga gelaysaana waa ta mutaxarika ah ama alifu ta'niis alifu ta'niis labay u qaybsan doontaa mamduuda iyo maqsuura musanifkaa soo wada ta'u ta'niis ismiga haddii ay gelina hal weeyaano waa mutaxariko iyadaana asal ah oo ta'niidka iyadaa asal ku ah sidaa darteed iyadu iltibaas ma leh wax kaloo ku dhehgelmi ma jiro in la caddeeyaana uma baahno oo ismiga ta'da geliyan ka hadlayno ta'da noocaas ah uma baahno waayo waxay ku dhehgeliya ta' kale jirin oo ismiga gasho ay ku dhehgalanto amaa alif tabyiin ayuu u baahanaya iyo caddayn waayo alifyo kaleoo ismiga galaa jiraayo alifutaniidka ku dhehgelmi sida alifulilxaaq alif la yidhaahdaa jirta in laga soocay u baahan yahay marka owsaanta ta'niidka in la caddeeyuu si gaar ahaaneed ugu baahan doonaa ta'niidka waxaa suurowdaa ismiga inuu mu'anaf yahay madluulkii iyo macnaha loola jeedo isla markaana calaamad ayaan ku jirin laakiin ta baa u qadaran ismigaasi inay ta u qadaran tahayna waxaa lagu garanayaa wax alla wixii mutaabaqa u baahan ee ismigaa la dabadhigo ayaa ta'da la gelini wax alla wixii mutaabaqa u baahan maxaa mutaabaqa u baahnaan karaya ismiga haddii uu mubtada yahay khabarkiisa ta ayaa la gelini hadduu mancuud yahay nactigiisaa ta la gelini hadduu saaxibulxaal yahay xaaladiisaa ta la gelini marjicu damiir hadduu yahay damiirkaa la ta'niifini ismulishaara haddii lagu ishaarayo ismulishaaraha la ta'niifini ficli hadduu faacil iyo naa'ibulfaacil u yahay waa loo ta'niifini sidaa ayaa la yaqaanaayo ismiga haddayaan calaamad ku jirin islamarkaana madluulkiisa mu'anah uu yahay taabaa u qadaran taada u qadaranna waxaa tusinayaa wixii u baahdo mutaabaqo ayaa tusini waayahay sifa haddii ay tahay mubtada haddii uu yahay sida haadihii jahannamu jahannamu ta kuma jirto waana mu'ana ismul lagu ishaaraad ku garani haadihi mu'ana ayaa lagu ishaaray damiir loo celiyaad ku garani waaddaha annaaru wacaddaha allaahu ladiina annaaru wacadaha waa nacti damiirka loo soo celiye ayaa mu'anaa waa yahay ee xataa tadaca alxarbu owsaaraha ayaa ka mid ah ficli hadduu faacil u noqdaa loo ta'niiini sida walamaa fasalat alciiru alciiru calaamad kuga jirta waana mu'ana fasalat ficligaa loo ta'niiiyey hadduu mu'ana yahay calaamadna ayan ku jirin waxyaabaha mutaabaqada u baahan ayaa loo ta'niiinayaayo damiir iyo ismulishaariya ayay ka mid yihiin musanifka wuxuu yidhi waxyaabaha loo ta'niiinaya waxaa ka mid ah ismiga haddii la tasqiiriyo ismigii mukabarka ahaa isla markaana ta ayan ku jirin haddii la tasqiiriyo ta ayaa la gelini sida katif oo kale katifun garabkii waa mu'anas tashiiri kutayfatun aad ku tashiirini fa adxa yasuxulmaa xawla kutayfatin yakubu cala aladqaani dawxal kalahbeli o annagii kusoo marnay mucallaqadii imrulqays kutayfatun ayaad ku tashiirini kaa laakiin mutlaqan ma aha sidaa haddeen musanifku uu idlaaqayae ismiga mu'anas calaamana aan wadanin haddii la tashiiriyo ta'baa geli may mutlaq ma aha baabu tashiiru musanifka wuxuu ku keeni doonaa ismiga la ta'niiinayo taa la gelinaya isagoon taa horay u wadanin marka la taskiiriyo afar shardi buu leeyahay afartaba matniguu saari doonaa musanif waqti bitataniii maa sakarta min mu'anain carin ulaaiyin kasin maa lam yakun bitaa yuraadaa labsin ka shajarin wa baqarin wa hamsin washada tarkun duuna labsin wanadar lixaqutaa fii ma ulaaiyan kaar ayuu soo wadaa ismiga shuruudda waxaa ka mid ah saddex xaraf ismiga waa inuu yahay uusan ka badanin amaa saddex xaraf haddii uu ka bato isla markaana muana magac u yahay lana taskhiiriyo ta la gelin maayo duu saddex ka bato ee ismiga waa inuu ulaai yahay waxaa ka mid ah taadu waa inay labsi keenaynin hadday labsi keeni khalaas amsun rijaalun amsun shan nin waay amsun tahiiri amsun yay ku dhici ragay ku dhici ilaa taadii waa laga daayey he waxaan u jeedaa amsun naag bay haween bay ku dhici ilaa taadii baa laga daayay nisaaun amsun waay waa kii cagsulqiyaaska ku socday khamsunoo mu'ana ku dhacayo haddii aad tashiiriso ta uma soo celinaysa waayo haddaad ta u soo celiso waxa aad tirini rag inuu yaha loo malaynaya khumaysun baad leedahay khumaysatun dhihi mayse marka afar sharti ayaa loo shartiyaa marka taada loo soo celinaya baabkiisaan ku arki doonnaa warkan calaamatu taniiii taniidka calaamadii taaun ta weeye ow alifun ama alif awda wuxuu kugu tusinayaa ta baa lagu ta'niiini ama alif laakiin la isugu geyni maayo oo hal ismi alif iyo ta in lagu wada ta'niiiyaa laa yajuus wa fii asaamin waqadaruu way qadareen ataa ta bay ku qadareen fii asaamin ismiyaalay ta ku qadareen asaamin jamcu asmaa asmaana jamcu ismin jamculjamci weeye siiqatu muntaha ljumuuc kalkatif waa sida katif oo gale oo waxaad leedahay katifun mashwiyatun sifadiisaa ta'niiini katifun garab weeye mashwiyatun la dubay ama damiirkaad u soo celiso ayaa ta'niiini oo waxaad leedahay alkatifun nahashtuhaa waan feenfeentay haddii aad taskhiirisana waa la mid wayucrafu waxaa lagu garanaya ataqdiiru taqdiir waxaa lagu garani bidamiiri damiir ayaa lagu garani iyo wanaxwihi damiir waxa la midka ah damiir waxaa la mid noqonaya wax alla wixii mutaabaqa u baahan ayaa ta'niis loo mutaabaqaynaya waanax ka raddi fi taskiiri taskiir loo celiyo weeyaan laakiin shuruud buu taskiirka leeyahay wain janaxuu lisalmi fajnax laha salmidaasi waa mu'anas lahaada mu'anadka loo soo celiyaad ku garani walaa talii faariqatan facuula aslan wala almifcaala waalmifciila kadaka mifcalun wamaa taliihi talfarqi min dii fashuduudun fiihi wamin faciilin ka qatiilin intabic mawsuufahu haaliban itaa tamtanic walaa talii la xidhiirsan mayso ta'dii faariqatan xaal ay tahay mid kala geyni facuulan aslan xaal uu yahay walalmifcaala iyo walmifciilana la xidhiirsan mayso kadaaka mifcalunna waa la mid wamaa wax alla waxay talii la xidhiidhsato himaagata alfarqi kalageyida ta'diisi ay la xidhiidhsato min dii owsaantan xaal uu ka mid yahay fa shuduudun shaadnimaa fiihi dhexdii ku sugan wa min faciilin wa taa'u ta'da tamtanicu waxay ka mancoonaanay min faciilin faciil ayay ka mancoonaanay ka qatiilin qatiil xaal uu la mid yahay in tabiica waa haddii uu raaco mawsuufahu mawsuufkii qaaliban sida faraha badan waxaa nidhe eh, taw taaniif ismi marka ay geli waxaa haaliba inay gasho owsaafta sababkana waxa weeyaan owsaafta isku dhehgalantaayo galantaayo mudakarka iyo mu'anadka aan la kala garanaynin waxaa la yeelayaa dee wasfiga hal masdaraa laga wada keenay hadduu wasfiga mudakar eh, ku sifoobayo iyo haddii uu mu'anad ku sifoobayaba hal masdaraa laga keenay hal wasanna wuu ku wada yimi calaamad haddii aan loo yeelin la kala garan maayo daaribun min adarbi bay ka wada yimi ayuu ka yimid daaribatunna min adarbi buyay ka timid iyaduna haddaadan ta'daa gelinin oo labadaba daaribun aad tira isku wasanna way ku yimaadeene la kala garan maayo si loo kala garto wasfiga mu'anas u sugan ta waa in la geliyaa daaribatun ama alifu ta'niis waa in la geliyaa sida xublaa iyo waxa la midkaa waa waxaa jiraa buu leeyahay oo awsaaf ah isla markaana mudakarka iyo mu'anadka isku si loo isticmaalo ta aan la gelinaynin shan wasan oo calaamatu ta'niis aan lagu dhowaynin ee carabna sidaa looga maqlay dhammaanna wada awsaaf ah shantaa wasan wasanka hore waxa weeyaan facuul amilatulmubaalaqay u badan yihiin facuul oo bimacnaa faacil ah amilatulmubaalaqi facaalun ow mifcaalun ow facuulun waa annagii ku soo marray facuul oo amilatulmubaalaqa ah bimacnaa faacil weeyeen moo ismi faacil ayuu la macno yahaye tal farqi ma gasho ta mudakarka iyo mu'anadka lagu kala saaraya lama geliyo waxaad leedahay haadaa rajulun sabuurun wa haadihi imra'atun sabuurun sabuuratun dhihi mayse waa yahay facuulka musanifka wuxuu ku sheegay aslan walaa talii faariqatan facuula aslan aslan wuxuu u jeedaa bimacnaa faacil waa inay tahay oo bimacnaa mafcuul waa inayan ahayn oo bimacnaa mafcuul bimacnaa faacilka ka asalsan bimacnaa mafcuul haddii uu yahay facuulka talfarqi baa la gelini sida jamalun rakuubun wanaaqatun rakuubatun aad leedahay jamalun rati weeye rakuubun bimacnaa markuubun la fuulo iyo wanaaqatun hal rakuubatun bimacnaa markuubatun la fuulo facuulka bimacnaa mafcuul haddii uu yahay ta'daa la gelini waa wasanka hore waa kow mifcaal wasanka la yidhahdo asna waa amilatu mubaalaqa facaalun ow mifcaalun wasankii labaaduu sheegu buu ahaa ibnu maaliga mifcaal wasankaasna mudakarka iyo mu'anadka ayaa ku sugan rajulun mihdaarun waa nin hadal badan wa mra'atun mihdaarun haweenay hadal badan wey afdheer waaya facuul oo asna amilatufacuul mifcaal wasanka labaad mifciil isna amilatu mubaalaqa loo isticmaalaa laakiin calaa hayri alqiyaas mifciil mictiir oo kale rajulun mictiirun waa nin iscadareeyo iyo imra'atun mictiirun haweenay iscadarayso wey asna mafciilkaa ee mudakar iyo mu'anas calaamad looba kala yeele isku sibaa loogu hadlaa waa wasan saddexaad wasanka afraad mifcil wasanka la yidhaahdo mifcal baa ujeeda mifcal mihdar isna mudakar iyo mu'anas waa ku siman yihiin wasanka shanaad faciil bimacnaa mafcuul ah faciil macnihiisa mafcuul loo wado oo naa'ibulfaacil rafcinayo isna mudakarka iyo mu'anadka waa ku siman yihiin oo waxaad leedahay rajulun qatiilun wamra'atun qatiilun rajulun kaxiilun wamra'atun kaxiilun baabu eh, abniyati asmaa'i alfaaciliin walmafcuuliin markii aan soo maraynay wuxuu soo sheegay ismiga mafcuul ee ulaai ka yimaadaa calaa wasni mafcuul ayuu ku imaanay wasinatu eh, wazinatu mudaaric ismu faacilin min hayri di alaai kalmuwaasili maca kasri matruwi akhiiri muطlaqan wadami mimin zaa'idin qad sabaqa wain fataxta minhu maa kaana nkasar saara sma mafcuulin ka midl wa fi smi mafcuuli الثulaثiyi darad zinatu mafcuulin wanaaba naqlan canhu duu faciilin naxwu fataatin aw fatan kaxiilin faciil ayaa mafcuul ka naa'ib noqonaya haddaba faciil mafcuul naa'ibkaa mudakarkii mu'anadkaa ku siman oo ta lama geliyo laakiin owsaaftan mar walba waxaa sharti ah mawsuufka ku sifoobaya waa in la yaqaan la garanayo haddii mawsuufka aan la garanaynin iltibaas baa dhacaya tadi in la keenaa waajiba oo waxaa tidhi marartu qatiilun marartu biqatiilin wa marartu biqatiilatin marba haddaadan wasfigiisii sheegin ama calaamad tusini iyo daliil wasfiga tusinaya aan la haynin taa'ulfarqi inaad geliso waajib bay noqoni ee taa'ulfarqiga marka aan loo baahnayn mawsuufka marka la garanayo wiy waka walaa talii lama xidhiidsato faariqatan ta'dii lama xidhiidsato faariqatan xaal ay tahay mid kala geyni mudakarka iyo mu'anaka facuulan lama xidhiidsato aslan xaal uu yahay bimacnaa faacil walalmifcaala iyo walmifciilana lama xidhiidsato kadaaka mifcaalunna waa la mid wamaa wax alla waxay talii la xidhiidsato himaagatalfarqi kalageyida ta'deeda ay la xidhiirsato min dii afartan wasan xaal uu ka mid yahay fa shuduudun shaadnimaa fiihi dhexdii ku sugan wa min faciilin wa taau ta'da tamtanicu waxay ka mancoon tahay min faciilin wasanka faciila ka qatiilin xaal uu qatiil la mid yahay faciil bimacnaa mafcuulu ujeeda in tabica waa haddii uu raaco mawsuufahu in tabicada shardi ma aha in curifa waay mawsuufkiisa haddii la garanayo yaanba la sheegin haddii la doone sidaa darteed qudariga wuxuu leeyahy waxaa ka ficnaed inuu yidhaahdo wa min faciilin ka qatiilin in curif mawsuufahu haaliban itaa tanxadif sidaa hadduu dhihi lahaa waa ka ficnayd buu leeyahay wa taau tamtanicu taadu way mancoon tahay min faciilin ayay ka mancoon tahay ka qatiil weeyaane in tabica waa haddii uu raaco mawsuufahu haaliban sida faraha badan wa alifu ta'niihi daatu qasrin wadaatu maddin naxwu unha alguri wاlاجtihaaru fi mabani اlأuulى yubdiihi wasnu uraba wطuula wamarata wawasnu facla jamcan ow masdaran ow صifatan ka shabca wakaxubaara sumahaa sibatra dikraa waxithiha maca alkufura kadaka khullayطa maca ashuqaara waczu ligayri hadihi istindaaran wa alifu ta'niiii ta'niih aliftii daatu qasrin gaabin mid u saaxiiba weeye iyo wadaatu maddin mad mid u saaxiiba naxwu unha alguri weeye wاlاجtihaaru caanbixin fii mabaani اluulaa fii mabaani اlalifi alif dhisteeda la caanbixiyo aliftii aluulaa ee horraysay yubdiihi waxaa muujinayaa wasnu qurabaa iyo watuulaa iyo wamarataa iyo wasnu faclaa jamcan xaal u yahay ow sifatan xaal u yahay ow masdaran xaal u yahay ow sifatan ka jabcaa weeye wa ka xubaaraa xubaaraa oo kalaa muujini iyo summaha iyo wasibadraa iyo wadikraa iyo waxifiitaa maca alkufrunaa lala qabo kadaaka khullaydaa ayaa la mida ah maca ashuqaara waczu nisbe ligayri haadihi intan wixii ka soo harayna istindaara naadirnimo u nisbe yanii waxaa nidhe calaamatu ta'niii taun alif ta'niidka calaamadiisa waa ta ama waa alif ta'du owsaanta ay geli iyo mawaadicda iyo calaamada iyo qaabka ay u qoran tahay in la sheegaa uma baahna waayo ta kaloo ku dheehgelmi ma jirto ta kelimo u dambaysaaba haddaad aragto lita'niii waay ta'niid bay u sugan tahay war kalena ma jiro sidaa darteeda ta'da in laga sii sheekeeyo iyo farqi in loo yeelo owsaan loo caddeeya uma baahna amaa aliftu miya alifta haddii ay maqsuuro tahay iyo haddii ay mamduudo tahay labadu waxay ku dheehgelmi alifo kalaa jira alifooyin kalaa jira maqsuuro noqonaya mamduudana noqonaya alifyadaasi waxaa ka mid e eh, alifulilxaaq alif la yidhaahdo oo insha allahu tacaala tashiirii aan ku mari doonno si looga garto aliftan kelimada u dambaysaa lita'niis inay tahay ee lililxaaq ayan ahayn si loo garto ayaa wuxuu u baahday musanifka inuu ka sheekeeyo alifta owsaanta ay gasho yacnii ismiga wasankaa haddii uu ku yimaado alifna ay u dambayso aliftaasi lita'niis weeyaane alif kale ma aha mamduuda iyo maqsuura midkay doontaa ha noqotee waa maqsuurada ayuu soo hormariyey maqsuurana waxaa la yidhaahdaa alif layinoo reebanoo kelimada lagu siyaadiyey kelimada xuruufteedii asalka ahaa ka mid ma aha waa lagu soo daray kelimaday u dambaysaa waana layino waa alif reeban mamduudana waxaa la yidhaahdaa alif lagu soo daray kelimadoo zaa'id ku ah isla markaana alif kale la daba dhigay oo laba alifoo isdaba yaallo midda dambaa lita'niiti ee hamzaana loo bedelayaa tan hore waa la ziyaadiyey oo keliya macno kale ma jiro tan dambaa lita'niiti u sugan oo ta'niis dartii loo ziyaadiyey hamzaana loo bedelaa sida saxraa'u xamraa'u iyo wixii la mid a hamzada dambaa lita'niiti ah haddaba alifu ta'niidkii maqsuurada ahayd musanifka laba iyo toban wasan ayuu u tiriyey laba iyo tobankaa wasan mawsuunka ayuu tiriyey inta badan mawsuunka wax alla wixii ku yimaado la wasan noqdaa alifta ku jirtaa lita'niid weeye sidaa ayuu u jeedaa laba iyo tobankaa wasanna wuxuu ku wadaa dhammaan qiyaas inay wada yihiin bacdi naxwiyiinta ka mid ah waxay leeyihiin saddex wasan ayaan qiyaas ahayne sagaal wasanaa qiyaas ah laba iyo tobanka wasanuu tiriyey sagaal wasanaa qiyaasa saddex wasanna qiyaas ma aha bacdibaa leh lakiin asugu qiyaas buu ku wada wadaa kadibna alfaada macnahooda inaad fahamto mooye iyo wasanka war kale kuma jiro waa intaa keliya wa alifu taniii taniiska aliftii daatu qasrin gaabin mid u saaxiiba wey iyo wadaatu maddin mad mid u saaxiiba madkii baan kuu miaaliyee naxwu unhalwuri wuri oo jamaca mufradkiisa mu'anadka ah wey oo baabu jamcu tagsiir waxaan ku mari doonaa ficlun linaxwi axmarin wa xamra fuclun waa jamac jamculkara weeye weliba calaa wasni fuclin waxa la wixii ku yimaadaa jamculkara wey jamacaasi mufradka uu ka yimid laba mufrad ayaa lagu jamciyaa mufrad mudakerka afcal uu ku yimid iyo mufradda mu'anaskeeda faclaa'u uu yahay labadaasaa lagu jamciyaa afcal iyo faclaa'u sida axmar xumrin xamraa'u xumrin haddaba gurrin oo fuclin ah mu'anafkiisii faclaa'u buu ahaa oo harraa'u buu ahaa harraa'udaasi alifu ta'niif mamduuda ku sugan intaas ku wada walaa tumadih naxwu unhalgurri gurri tiisa dhidig wey walishtihaaru caanbixin fii mabaani luulaa fii mabaani lalifi alif dhisteeda la caanbixiyo aliftii aluulaa ee hore maqsuuradii weeye yubdii waxaa muujinayaa hi ishtihaarkaa waxaa muujini wasnu uraba fucalaawi urabaana musiibadaa la yidhaahdaa iyo daahiyada urabaa iyo uranaa iyo shucabaa iyo waxaasaa ku yimaadaa naxwu urabaa oo calaa wasni fucalaa'a musiibana uu yahay macnaheeda watuula tii dheerirka badnayd waa ismu tafdiil muanakiisi weeye fuclaa ku yimaada afdal fudla axmar xumra atwal kii dheeraa tuulaa islaantii dheereed wey wa maraaa degdegii weeye socodka degdega uu ku jiraa maraaa la yidhaahdaa wasankana waa facalaa wa wasnu faclaa faclaa wasankii ayaa muujini jamcan xaal uu jamac yahay ow masdaran masder xaal uu yahay ow sifatan sifa xaal uu yahay ka shabca weeye sifada shabcaad islaantii dherganayd yacnii faclaa oo masder ku yimi ama faclaa oo jamca ku yimi ama faclaa oo sifa ku timi faclaa hadduu jamc ku yimaado musanifkaaba keeni doonaaye faclaa liwasrinka qatiilin wazamiin buu soo wadaa qatla iyo marda iyo zamna iyo qoladaa weeye ow masdaran masder ku yimid ow sifatan ka shabcaa weeye sifadiiye wa ka xubaaraa xubaaraa shimbir magici weeye annagu waxaan idhaahnaa jugley jugley in la yaqaano in kale ma garana ma la yaqaana ya soo maaha marka jugleydaa xubaaro la yidhaahdaa magaceeda wa wa ka xubaaraa juglaydii weeye ummahaa baailka beentii weeye ummaha waa beenta sibadraa xaragadii weeye socod garbaha la dhaqdhaqaajinayaa sibadraa la yidhaahdaa ka xubaaraa wasanka waa fucaala ummahaana fucalaa weeye wasanku sibadraana ficallaa weeye wasanku dikraa oo xusuustii ah ficlaa masdar calaa masdar masdar calaa wasni ficlaa ku yimaado dikraa keliyaa ka jira adduunyada masder kaloo calaa xataa shaadna uguma yimaado ficlaa dikraa keliyaa ku yimaada wa xithiithaa weeyaanoo ficiilaa uu yahay wasanku xithiithaa isku boorrintii weeyaana arrinka la isku boorriyo maca alkufuraa fucullaa weeye kufuraana midhaha soo baxayo qobka ay ku jiraana kufuraa la yidhaahdaa kufuraa qobkii midhaha weeye kadaaka khullaytaa oo fucaylaa uu yahay isku daranka weeye khullaytaa isku darankii waqacuu fii isku dara arrintoodiibaa isku darsantayoo waa kala garan waayeen kadaaka qullayta maca shuqaaraa lala qabo fucaalaa weeyaan shuqaaraana waa nabaat magicii waczu u nisbe ligayri haadihi intan wixii aan ahaynna istindaara naadirnimo u nisbe owsaantan laba iyo tobanka wixii aan ahayn naadir wey limadihaa faclaau afcilaau muhalaa alcayni wa faclalaau uma ficaala fuclulaa faacuula wafaacilaau ficliya mafcuula wmulaq alcayni facaala wakada mulaqa fain facala u ukhida xifdi ahaan marka la yidhahdo alfiyada abyaadda ugu adag wahay kan iyo tasriif marka aan maraynana sidan oo kale meeluu keeni doonaa oo muxuu ahaa lismin mujaradin rubaacin faclalu wa ficlilu wa ficlalu wa ficlulu wamac ficalin fuclalu wain calaa famac facalalin xawaa faclalila kada fucalilun wa ficlalun wamaayada lizaydi waxaasuu keeni doonaa marka waa yar adagaya xifdinta limadihaa alifu ta'niid madadeeda ayuu u sugnaadee faclaa'u iyo wa afcilaahu muallaaalcayni cayntiisa mid la sadexeeyey xaluu yahay wa faclalaau ayaa u sugan uma ficaalaau ayaa u sugan fuclulaau ayaa u sugan faaculau ayaa u sugan wafaacilaau ayaa u sugan ficliyaau ayaa u sugan mafcuulaau ayaa u sugan wa faacalaau ayaa u sugan mulaqa cayntiisa xaal la ilaaqay ayaa facalauna ukhida waa la soo qaaday mulaqa faain fadiisa xaalu la ilaaqay kadaa xalu kuwaa hore la mid yahay toddoba iyo toban wasan ayuu tiriyey musanifka raxmatullaahi calayhi oo alifu ta'niif mamduuda ay ku timaado toddoba iyo tobankaa wasan qiyaas weeye dhammaan waxalla wixii wasan ee noocaa u yimaadaa alifta ku jirta alifu tanii mamduudaa weeye wax kalena noqon mayso alifulilxaq iyo wax kalema noqonayso waa alifu tanii mamduuda intaas ujeeda wax kalena kuma jiro limadihaa alifu tanii madadeeda ayuu u sugnaadee faclaau sida saxraau xamraau iyo wixii lamida afcilaau ayaa u sugan muallaa alcayni cayntiisa xaal la saddex xarakaynayo oo afcalaau afcilaau afculaau maalinta afraadee ayaamaha usbuuca ayaa waxaa loo yaqaanaa arbacaau arbicaau arbucaau muallaaalcayn waay mualla alcayni wa faclalaau ayaa u sugan faclalaau sida caqrabaau oo kale hangaralaha mu'anafkiisa caqrabaau la yidhaahdaa caqrab mudakarka waayo caqrabaauna mu'anakiisii uma ficaalaau ayaa u sugan qisaasaau oo kale qisaastii wey fuclulaa-u ayaa u sugan qurfusaau oo kale faaculaau ayaa u sugan saa wada miaalinaya wafaacilaau ayaa u sugan waficliyaau ayaa u sugan mafcuulaau ayaa u sugan sida mashuukaau odayaasha wa mulaqalcayni cayntiisa mid la idlaaqe xaal uu yahay facaalaa u ayaa u sugan wa facalaa'una ukhida waa la soo qaaday mulaqa faain fadiisa mid la ilaaqi xaal uu yahay oo facalaau iyo ficilaau iyo u ee dhammaan lagu keenayo wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed